واي اللهم السلام عليه وسلم فهذا كاسي أعظم قال مالك وحوري وفي ذلك أنك عيب آخر عيب كلا كسوغا إن تلك الضالة بعد أيضا إن وجدت هذه اللي لم يدل لما أغا زادا بي زيادة ونقص مسوي نقصانتي أمس ما حدث أمس حد ما حدث بها وحي كسو درينا لما أغا من العيوب عيبها كمدا فهذا كاسنا أعظم المخاطرة خطر توي ويا مرقا قال مالك وحوري والأمر أمركم عندنا نقاك أن, المخاطر... أن من المخاطرة مخا... وحكم المخاطرة والغرض كذا وحكمها اشتراء ما شيء سويبسكي في بطون الإناثي حولها الدديد مرخ على ذا كسوغا ومن النساء آه، عفوا ما في بطون الإناثي دوما وحق الدديد وحي كسوغا علوشو ذا ومن النساء دوما كميدا والدواب وحيوانك لأنه لا يدرى لما أقو أوغو أيخرج من صوبحيا أم لا يخرج من صوبحيا فإن خرج هدو صوبحه لم يدرى لما أوغو أيكون معهانا يا حسن من وناسا أم قبيح من سمدح أم تاما من نميسرا با أم ناقصا من سوامد نقصه كجرو أم ذكرا ومن اللنبا أم أنفا من سوامد ردك وذلك كاسنا كله in kaana haduu yahay calaa kadaa inta fa qiimatuhu qiimadiisu kadaa waa inta wain kaana calaa kadaa hadduu sifadaa yahayna fa qiimatuhu qiimadiisu kadaa waa sidaa yacnaa tanna way fuudahayo inaad wax caloosha ku jira la iibiyo ma bannaano waayo shaygaasi ma soo bixi mise ma soo baxaya lama ogo shaygaasi markaa hadduu soo baxana ma fiicnaan mise waa xumaan lama ogo ma dhammaystirmi mise waa naqsi lama ogo ma labaa mise waa dhadig lama ogo dee taasina u kala badanayaayo lab iyo dhadig ma noqon maayaan haduu lab noqdo qiimihiisu intaas noqon haduu dhadig noqdo qiimihiisu intaas noqon haduu fiicnaado qiimihiisu intaas noqon haduu xumaado qiimihiisu intaas noqon haduu dhameystirmo qiimihiisu intaas noqon haduu naqsi ku jiro qiimihiisu intaas noqon marka da wixii waa bay'ul majhuul قال مالك وحي رحمه الله تعالى ولا ينبغي ما هبون بيع الإناثي in markaa la iibiyo markaas waxa weeyaan waxa dhadig in la iibiyo wastithnaa'u maa shayna laga soo reebo fii buduuniha caloosheeda ku sugan oo wadaalika kaas tusaalahuna wadaalika kaasna waxa weeyaan an yaquula rajul ninku inuu yiraaho lirajul nin kale uu ku yiraaho thamana shaati thamanu shaati lacagtayda neefkayga ariga lacagtiisu neefkayga alghazirati caanaheedu fara badnaa thalathatu danaaniir wa saddex markaa dinaar alghasiiratu waa sifatu lishaati fahiya laka bidiinaarayni laba diinaar baa markaa fahiya laka adiga bidiinaarayn laba diinaar ku qaado wali anigana waxay i sugnaad maa fii badniha calooshayda ku sugan fa haadaakaasina makruuhun waa xaaraam weeyaan liannahu qararun waa kada weeyaan wa mukhaadaratu khatargelin weeyaan yacni waxaa tidhi hashaas niyo waxa weeyaan markay riman tahay leanna hashu waa markaa waa laba kun eh laakiin adiga kun iyo shan boqol aan kaa siiyo bishardin laakiin ilmahay caloosha ku wada anigu aan yeesho qaala maalik wuxuu raximahu llahu tacaala waayo shayga horta dhinac marka laga fiiriyo shayga lasoo reebayaa inuu macluum yaha la rabaa macluumna ma aho inuu meyd yahay inuu nool yahay lafteeda lama kala oga markaa ta kale waxaa weeye waa majhuulu sifa tilmaantiisuna waa majhuul weeyaan fa idaa tanaawalahu lbaycu fasada albaycu shayga faasidka ah, haddii uu markaa baycu laaco waxa carabka lagu dhuftana wuu fasahaadayaa baycu lafdi kasta oo fasahaadinaya caqdigana eh, lafdi kasta oo caqdiga fasahaadinaya hadii lagu dhawaaqo dee caqdigu wuu fasahaadaya qaala maalig wuxuu yidhi walaa yaxilu xalaal ma aha baycu zaytuuni zaytuunka in la iibiyo bizayti saliid lagu iibiyo yacni saliidda saytuunka laga miidhay saytuunka laftiisii iyo saliiddii laga miidhay la yskuma iibin karo macnaha walaljululaani juljulaankuna waa saliid la cuno azayt lma'kuula iyo waxba laydhaha waa saliid la cune wuxuu ihi walaljuljulaan waxaa weeyaan saliidda nooca juljulaanka la yidhaaha ama geedka juljulaanka la yidhaahana laguma iibin karo biduhni ljuljulaan geedkaa juljulaankaa subagiisa oo geedkii iyo subagii laga iibiye laftiisa dee inagu ma isticmaalno walidaalika waxa inaga aan hayno haddaynu af soomaaliya raadin karnaa waxa inagu hadda aynu hayno ama aan isticmaalno ama dhulkeena inuu ka baxa suuragal tahay ayaa markaas waxa weeye aan u raadin karnaa allahuma mustacaan yaan soomaaliya sax u raadin karnaa marka laakiin juljulaanka haddaynu si kale waxa weeyaan aynu af soomaaliba u raadino wuxuu noqonayaa geedkan mataqaanaa sinsinta loo yaqaano cuntada iyo lagu kariyo dee sinsinta mataqaanin waaya simsim ayaa la yidhaahaayo waa midho yaryadoo udgoon oo inta la tumay dumarku islaamu intay noo tumaan ayaa cuntada ku udgooneeyaan ya maxaa tiri nafteeda laga sameeyaa waa geedka saliidan laga sameeyaa waa kaa marka anuu siis intaasaan garanaya sax intaasaa iga maqnayd bes waxaa weeyaan salayd macsarta iyo geedkeedii sinsintaa la iskuma iibin karo waa sidaa soo saa maaha walal juljulaan geedka juljulaankana waa sinsintaase biduhni ljuljulaan sinsinta saliideedaoo macsarta ah iyadana laguma iibin karo walazubdi burcadkan laguma iibin karo bisamni subaga waayo suwaga markii la miidho de burcadkaa laga miidhaa sooma soo saas ma burcadka suwaga miidda de wuxuu ka dhashaa marka waa burcad la dhalaaliye soo maaha marka burcadka laftiisii iyo miiddiisii laysku ibi kara dee waa sidaa lianna almusaabanata musaabanadu tadkhuluhu way gelaysaa لأن ولأن الذي كيشتري الحب فرد إيبسانيا مركا إيو ما أشبه وحي شبها بشيء شيء كو إيبسانيا شيء ومصمى لمقعابي أو مما كيك من يخرج منه شيء كسو بحيا لا يدري أون أغين أيخرج منه مصو بحيا أيخرج مكسو بحيا منه حقيسا أقل من ذلك انت وحكير أو أكثر أما إن كبرا فهذا كاسي غرر وكذويا ومخاطرة خطر قلويا yani wuxuu leeyahay baycu misaabana waxaan u naqaanay midho qoyan iyo midho engegan laysku iibiyo soo maaha ama si kale haddaynu u dhigno midho engegan oo markaa la gooyey iyo midho marka geedkii ku yaala in laysku iibiyo taasi xaaraan bay ahayd tanna waa sidii oo kale oo kuwa qoyaan kuwan waxa weeyaan waa kuwii geedka saarnaa weeyaan kuwan hadda midna saliidan iyo burcadkan iyo waxni waa kuwii geedka saarnaa ka dhigan yihiin waxa weeyaan suwaga miida ayo geedkii simsimtaha iyo kuwa noocanihina simsimta e, waxay ka dhigan yihiin geedka laftiisii marka waxa weeyaan la isku iibin karo aduu almihi marka la isku soo duuduubo waxay noqonaysaa laa yajuusu an yubaaca bishayi iyo waladi yakhruj minhu shayga iyo wixii kasoo baxay ee farciisa aha la iswa iibin karo macnaas asu leeyahay wa bay'u shay mimma yakhruj minhu marka taasina waa xaraam buu marka wa waayo wuxuu leeyahay marka waa bay'u majhuul lianna miqdar alladhi yakhruj minhu la majhuul yaani la la ya'raf shay inta kasoo baxaysa qadarkiisa lama garanayo soma yani eeg hadda saaladaysiinaya subaga miiddaa hadda waa kale uu inoo miisan yahay soo saas ma waa hal xariira ama koombo weeyaan soo maha laakiin burcadkan hadhow markaan dhalaalno intan ma noqonayaa mise u ka yaraanaya mise u ka badanayaa ma garanayno dee soo saas ma marka waa bayci majhuul geedki isagu waa kale waynu aragnaa simsimta ahaa laakiin saliidda macsarka inooga soo bixi doonta aynu hadhow qolyahan garowga kaliya aynu ka iibin doonno iyo digiraha iyo howlaha ya ma inta ma leekaan karaa mise uu ka yaraan karaa qadarkiisii baynaa garanayn ka soo bixi doonaa waa sidaa allahuma asalaamu calayhi tula midda kale markaa tafaadulna uu ka iman dee markaa oo ribatulfadli baa soo gelaysa wixii وقال مالك وحوري ومن ذلك كا waxa kamid ah eedan noqoday ومن ذلك كا waxa kamid ah ishtiraa'u xabbilbaani geedka baanka la yidhaaha markaas waxaa weya firidiisa in la iibiyo geedka baanki horta waa geed markaas waxaa weeyaan ardulxijaaj iyo etoobiyadu ka baxada layidhaah laakiin anuu garan mahayo kolley aada ma aqaano waa geed isma saliid baa laga dhalaaliyaa bay idhaahaan asalkiisa markaa marka waxa weeyaan ee eh, qaal maalig wuxuu midalka wax firidiisa in la iibiyo maxaa lagu iibinay markaa bisaliikhati baa lagu iibinayaa markaa saliikha markaa waa saliida midhiisa laga samaynayo weeyaane فذلك صغر وكرويا لأن الذي كي يخرج من حب الباني لأن الذي كي يخرج كسو بحي من حب الباني جيد كبانك اللي رافل ديس كسو بحي هو الصليخة الله صليخة لفتي ذويا saliikho waxaa lagu bixiyey liannahu insalaqa can thamaratihi midhihiisuu ka soo baxay geedkii baankaaba midho laga soo gooyey midhihiibaa la tumay midhihiibay saliidii ka soo baxday saliidda ka soo baxdaa saliikha la yidhaahaa saliikhana waa tii la soo siibayoo midhaha laga soo siibay midhaha laga dhalaaliyo ka soo baxday waasaa macnaheedu maxalushaahidkeenu waxaa weeye keli ah geedkaas midhihiisa saliidii kasoo soo baxda laga imaayo waayo midhuhu way noo xadidan yihiin ee laakiin saliidda ka soo bixi doontaa midhahan ma inta midhaha ma leekaani mise ma leekaanayso dee taasaan la ogeyn marka waa baycu majhuul qaala maalig wuxuu min daalika kaa waxaa kamid eeba ah noqodee ishtiraau xabilbaani geedka baanka la yidhaha markaas waxaa soo iibsigiisa bisaliikhati lagu soo iibsada markaas saliikha waa saliidda midhihiisa laga dhaalinayo fadaalika siqirun waa kada weeyaan آه، اللهم صل عليه وسلم لأن الذي يخرج كسر من حب الباني فرد مرقى جيدك بانك يا فرديس هو الصليخة وصليخة لفتيدة ولا بأس لبا تمر بحب الباني جيدك بانك اللي بالبان المطيبي بان لطيبي يعني وحاويان جيدك بانك اللي يداه iyo markaas waxa weeyaan oo qayxan iyo geedka kale oo baan ah oo geedkii baanka la yidhaaha firidiisii oo qayaxan iyo geedkii baanka oo markaa isagu la cadireeyey waa la ysku iibin karaa markaa oo intaa cadirkay macnaa ku jirtaa iyo udgoonkii waxba ma yeelaysa macnaha walaa baas dhibaato male bixab ilbaani waxa waagaadee jiray mushaabku nooga sheekay moogta walaa baasa dhibaato male bixab ilbaani geedka baanka la yidhaaha markaas waxaa weeyaa firidiisa in lagu iibiyo bilbaani almudayabi baan markaas waxaa la cadadeeyo la udgooneeyey qadiiba waa la cadadeeyey markaas wa nusha waa lagu dhexdaray nusha ee khulida waa lagu dhexdaray markaa wataxawal uu ka wareegay can xaali saliikhati xaaladii saliikhada yani waxa weeyaan mas'aladu macnaha waxa weeyaan shaygan hadda filidan waxaan soo sheegnay geedkan markaa baanka lidaa filidiisa waxa laga samaynayo ee biyaha ka imanaya ee saliidda macnaa laga dhaalinayo laguma iibin karo laakiin tan waxay kaga dugan tahay sifadeedu hadda maaha sifadii saliikhada eh waa markaas waxa weeyaan geed geedkii laftiisii iyo mirihii oo markaa ingegan oo laysku iibinaya markaa marka meesha waxa weyaan wixii mid walba miisaankiisa iyo qadarkiisa waa la garanaya oo bayculmajhuul ma aha qadarkiisina waa la garanaya markaa saasu ka wadaa markaa allahuma salaamu aleyh tla waay oo adu waxay yidhaaheen markaa waa hilib qaydheen iyo hilib markaa bisil oo kale hadii la isku iibiyo kale bayidhahaan taasoo kale lamidtaa yidhaha hilib qaylinihilib bisil la isku iibiyo kale dhibmana buleeyahy qaala walaa ba'sa dhibaato male bixabbi lbaani firiga baanka markaas waxaa weeye geedka baanka la yidhaha firigiisa in lagu iibiyo bilbaani lmudayabi markaas waxaa weeyaan geedka baanka la yidhaaho oo markaas waxaan la udgooriyey liana albaana almudayab qad dayiba waa la dhiibeeyey wanusha markaas waxaa weeyaan ولا عدل ولا دحدري وتحولوا ركودي عن حال الصليقه صليقه عن ح... منهي وخي كسوبخي حالديسي وكودي صفديسي او تو وخي مقلي شي مره ودوري عدد بس كبدلي اه الله سبحانه وتعالى خلاف لكم سنه اسبوع فخصنا لا فك جنا ابو حنيفه قبل دمنا متناثرا ومتفاضلا سواء كالباني سواء اسلام ولا بسنقرا بقبسو وايه allahu mustacaan oo waxay yidhaahaan siyada wax isku khilaafaan hal shay oo isku jiisi marka hore ahaa laakiin midkood ay sanca gashay mid baa la sameeyey macnaha kaa sancadu ay gashay iyo jinsigiisii oo sancadu ayna gelin wa laisku yimin karaa bay yidhahaan taasuu khilaaf kolley ka taagan yahay kolley imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay ma banaano markaas waxaa mutafaadil iyo mutamaathil midnaba ma banaano leeyahay waayo sancadaa doolisay buu leeyahay masooyin kale kuleeyahay yani hadda haddaynu si kala u dhigna fiili daqiiqdii oo meeshan taala iyo daqiiqdii oo la dubay oo canjeero laga dhigay masfiilin karaa imaamu shaafici may buu leeyahay dee waa taasoo kale daqiiqdii oo sideedii ah iyo iyadoo canjeero laga dhigay dhinac waa isku jinsi oo mid walba waa daqiiqiyo daqiiqdii laakiin waxay ku kala dugan yihiin tanna sanca gasho waa la sameeyey oo islaantii intay markaa waxa weeyaan qoysay bay hadana waxa weeyaan waxay samaysay qacanteeda ku laaqday oo way garaacday oo girtay ka gelisay <laughs> kadib haddana waxay samaysay markaa waxa weeyaan haddana wuxuu dabbay u shileeto daaway saartay oo markaas waxa weeyaan way dubtay soo maaha sancad badan bay soo gelisay tanna waa sideedii keliya waxa galay tan waa la radqay bas markaa waxa weeyaan taa isku yimin karaa ma banaanu leeyahay markaa isagu اللهم السلام عليكم الله ووحي يراهان لكن خلافكنا waxa sabab ah shayga sancadu sideedaba uu galo ma marka oo sancadu ay waqti si ka naqlinaysa tilmaantiisii ma min jinsi rabawiyaad ba kamida mise waa mise markaas waxa weeyaan min jinsi rabawiyaad kamid baa riba maaha taasa wuxuu khilaafku uu ka jiraa markaa الإمام الشافعي إمام مالك مرقى أدو وحي قبان مرقى إمام الشافعي إمام جيدا وبعض الوليهي إمام مالك وكان لا بأس به لما له أبو حنيفة كذلك أدو مسألة خلافه كتابية هوية waayahay inuu iska socono bal hadda oo wuxuu leeyahay hilib markaa qayriin iyo hilib markaa bisil oo kale hadda waa isku jinsi uu leeyahay wax dhibana markaa wax farqana ma dhaxeeyo uu leeyahay قال مالك وحوري في رجل لنه باعي بي سلعة غلاب من رجل لنك لكيبي على أنه لا نقصان على أنه شرط إيه لا نقصان إنه ناحين على متاع مشتري يدشي سواح نقصان إنه ناحين إن ذلك بيع وبيع غير جائز بنانين وهو من المخاطرة مخاطرة كمديهي وتفسير ذلك كتفسير كيس وحويا أنه وتفسير ذلك أرنك تفسير كيس وحويا ها halka kala saar labada yacni qaala maalik wuxuu yidhi fii rajul nin oo baaca iibiyey baaca iibiye silcatan alaab mid rajul nin kale ka iibiyey calaa annahu laa nuqsaana can mubtaac maalan zayd baa iibiyey dhar buu iibiyey camar buuna ka iibiyey yacni fiiri zayd baa iibiyey markaa camar buuna ka iibiyey konton diinaar buu ka siiyey camarna wuxuu ku yidhi zayd bichaa bimaashiita waxa doonta ku iibi famaa yaxsulu min alribxi wixii faa'iidee ka soo xasishana fahuwa laka adaa iskale haddii laakiin naqsi uu dhaco adiga dushaada maahe waa aniga dushayda waayahay bal hadduu saa waay zaydii camar kala hayso fii rajulnin waa zaydi ayaa baaca uu xiibiye silcatan qala min rajul nin kaluu kaybiye waa camare muxuna u shardiyey calaa annahu laa nuqsaana cala almutaaci qofka mushtariga oo waayahay in dalika kaasi bay'un ghayr jaiz wa bay'an banaanayn وهو من المخاطرة مخاطرة يا خطر تو kamid yahay وتفصيل ذلك ka tafsir qiis waxa weeyaan annahu isagu qofkani kaanahu waxad mudaaba ha وتفسير ذلك تفسير qiis waxa weeyaan annahu zayd ninka leeyahay baayica kaanahu waxad mudaab istajarahu nusakiraysa marqa istajarahu inuu amar soo kiraysa mudaab بالربح فائده وكسو كريسي ان كان هدو يhay في تلك السلعه alaabta iyada haday ku sugan tahay wayn baaca hadu iibiyo بالراس المالي راس المال hadu ku iibiyo او بالنقصان نقصنا فلا شيء له انما وحبا او sugnaanin وذهب عناؤه rafaadkiisa iyo tacabkiisina wuu tagay baatilan bilaash buu ku tagay fahada ka la yusluhu ma banaano وللمبتاع قفك مشترقا وحوصناتي في هذا كان أجرة أجرة أصناتي بمقدار ما شيء قدرك عالج أولد ذلك من ذلك شيقاس وما كان في وحي هذا في تلك السلعة وما كان كان ذواتي مرقص حويا كان ذواتي مرقص حويا اللهم استعان ناقصة أهيت وبمعنى حصل يوجد أهيواتي ويان ها اللهم استعان وكان لان كانوا هادين ناقصتها ما عان فشم كانوا هادين مره صحه تامت هي ما عان فشم موقت هي مره وا كانادي تامد اهيد وبمعنى حصل يعني بمعنى وحوجد احمر أه قص وكانت تامه ولا تعمل عمل فلميس خصوصا ما شو اسمه دي وايه <laughs> وإن كان هذا المرقص و... آه، اللهم استعان وما كان وحي سو حصل في تلك السلعة ألابطة يضع من أو من نقصان النقصية أو ربح فائدة فهو البايع بايع صنادي وعليه دشيسة ويان وإنما يكون ذلك أرنقاس وحوهانية إذا فاطت السلعة ألابطة مرقص حوية مرقية تكتب وبيع على إيبيه فإن لم تفر بين تجن فسخ البيع بيع ولا فسخي بينهما دحدودا masaladu way fuuda aan ku celino kol aan dulmarnay macnaheedu waxaa weeyaan adigoo hadda si ninkii sayd la yidhaaho ayaa camar wuxuu ka iibiyey dhar buu ka iibiyey wuxuuna ku yidhi markaas waxaa weeyaan dharkaa ii buu ku yidhi markaa laakiin bishardi fiir hadda dharkaa ii buu ku yidhi markaa laakiin bishardi haddii wax naqsiya uu yimaado oo markaas waxaa weeyaan wixii faa-iide ah ka soo xasisha adaa isala kow wixii naqsiya ee yimaadana anaa laygu leeyahay haddii ra'sumaalkii iyo xoolihii wax ka nuqsaamaan anaa laygu leeyahay markaa alla wixii faa'iidaan adaa iskale markaa adiga markaas waxaa weeyaan arintaasi ma banaano waxayna u bannaanayn adigii markaas waxa weeyaan faa'iide iyo ra'sumaal iyo waxba toona malihid ee waxa keliya dushaada uuna tacab iyo kafaad keliyan baa dushaada oo maxay ah naqsiga inaad kabtaa naqsiga inaad kabtaa markaas allahumma staan alayhi tuqlan naqsiga inaad kabtaa marka marka taasina waxay noqonaysaa marka adiga waxa weeya shardigaas adala shardiday camar markaas ee ku tii zaydu camar la shardiyuu ku yidhi markaa waruuxii naqsiga aniga dushayda weeyaan wixii faa'iidana adiga iskale marka waxay noqonaysaa marka yacni wax alla wixii markaas waxaa naqsi ah iyo wixii ribxi oo dhan baayicu u sugnaaday marka yacni fii suurati alribxi calaa zaydna waxaa ah fii suurati nuqsaan baa ah markaa marka waxay dhaa waxa noqonaysa marka ninkii zayd ahaa ribxi iyo naqsi naqsigii oo dhibkii ah isagu dushiisa yahay faa'iidadii oo ribxigeena isagii ma leh camar baa iska leh marka waxay noqonaysaa marka inuu kaanama inuu soo kirayso kale uun bay iska noqonaysaa marka wuxuu yiri qaal malik wuxuu yiri fi rajulin منك او باعي بسلعه قلام رجل منك لكيبي على انه لا نقصان على المبتاعي قفك المبتاعي معناه مشتري قام دشيس انه وح نقصيا ان ذلك سبيع يعني وح نقصي سينا لا غير قبيله لا غير بايعه ان ذلك سبيع بيع غير جائز منانين وهم المخاطره بكم يدي وتفصيل ذلك تفسير قيس وحويا انه وتفصيل ذلك كتفصيل قيس وحويا انه مرقى الزيت كانه حد مده استأجره نصاك ليس عمر من غبح فائدة وصاك ليس إن كان, إن كان في السلعة إن كان أي وجد أظهره أما وصوح السلعه في تلك السلعة ألابت يضع وإن باع هدو إيبي بالغاس المالي أو بالنقصان فلا شيء له وحبه نوصنا للمرقى يعني عمر ونوحوصنا عنه وهدو المرقى سحوية يعني ألابت فائدة لغهره إن المرقى سحوية مستوزيد يعني وقاته haddii kalena camar eh, naqsi iyo haddii uu ku iibiye una markaa camar waxba aan naqsigii la weydiinay baayaca zaydon la weydiiyo wadahaba wuuna tegay canaa'uhu eh, camar markaa rafaadkiisii baadilan bilaash buu ku tagay markaa وايه فهذاك لا يصلح مبنان والمبتاعي قفك مبتاع وحو بنان فيها وحو وصنا في هذاك كان اجرة بمقدار ما شيء قدرك عالج من ذلك ان وكرف هذا وما كان وما حصل وما كان وحصوح حصل في تلك سلعة لا طيبا من نقصان نقصان او ربح من فايدان fuulilbaayic baayicu sugnaaday caleyhi dushiisa weeyaan wainamaa yakuunu daalika arrinkaas wuu xanaya idaa faatati silcatu alaabtii markay tagto macnaa wabiica goorra la iibiyey fain lam tafradayna tagin fusiqa waa la fasakhi albaycu bayci baynahumaa dhexdooda waa la fasakhi markaa waayahay allahuma mustacaan oo meeshaa baycu lqarw baa ku jira markaa waayo lama ogo qadarkiisa jinsigiisa lama ogo وايه اللهم السلام عليه السلام وقال مالك وحر فاما ان يبيع عين يبيع رجل من رجل كلو كيبيع سلعه قلاب يبط وسعسينيو بيعها iibkeeda u socodsiinayo ثم يندم عمر خا كقومونayo المشتري qofka mushtarigii oo fayaqul البائع بائع oo koranayo baxan iga daji fayabal بائع بائع diidayo ويقول u dhahayo biciibi falaa nuqsaana calayka naqsi dushaada maaha fahaada laa ba'sa bi wax dhibaataa kuma sugno liannahu laysa min mukhaadarati ka mid maaha wainamaa huwa shay-un shay weeyaan shayga wadacahu u dejiya lahu isaga walaysa calaa daalika arrinkaana maaha walaysa calaa daalika kaa dushiisana maaha walaysa calaa daalika kaa dushiisana caqadaa kuwii ku heshiiyey maaha baycahumaa iibkooda ku guntay wadaalikaasi alladii kii weeye caleyh dushiisa alamra amarku ku sugnaa cindina nagateeda yani meesha raximah llahu taala wuxuu leeyahay haddau qof alaabad ka iibsato <clears throat> alaabtiina markaad ka iibsato kadib aad ka qoomooto oo tiraado walaalo alaabtii markaas waxaan weyaan waan kumaana qancine qiimada barigada haddaad ku tiraahdo alaabtii aan kala iibsanay qiimadii un barigada aad tiraahdo markaas isna uu ku diido laakiin uu ku yidhaaho horta waxba kaa maayo laakiin waxaa samaysaa markaas waxaa weyaan alaabtaa iibi faa'iidadii aad ka qabtay ee intii aad soo siisatay markaas waxaa weyaan dheeraadka ka ahayd hadday wax ka dhinaadaan anaa kugu dari markaa taa waxa dhiman marka waayo allahumma qala maalik wuxuu faama yabiica rajul min iibiyo min rajul ninka law ka iibiyo silcatan qalab yabutu macna jazminayo baycaha iibkeeda yani uu socodsiinayo ثم يندم المشتري المشتري يبقى قومانيا فيقول البائع بائع وكورميا ضعني iga daji فيأبى البائع بائع inuu diidaya ويقول وحدها بيعي فلا نقصان عليك نقص دشاده maahe فهذا لا باس به وحده باطا كما سنو لانه ليس من المخاطره مخاطره كمid maaha وانما هو شيء شيء weeyaan shayga wadacahu dajiye lahu isaga shay shay weeyaan shayga wadacahu dajiye lahu isaga marqa yaani baayicu ka dajiye mushtariga marqa وليس على ذلك كادشيس ما وليس وليس وليس من اهان على ذلك كادشيس عقدا كوي كوشي بيعهما يبكوغا وذلك كاسنا الذي كي ويان عليه دشيس على مد امر كو كسغن yahay عندنا نغاغتيدا باب الملامسة تاوشدي بابي والمنابدة تورطانكي بيع الملامسة هي بيع المرخى منابدة لك ليداها تفسير قوغن ونن دونا وحويا الملامسة وتاوشد ويانو ننكو إنو مرضى تابتو تاوشد أنو بيع كواجبه ولباتنا ملامسة وزنك مفاعلة أسل كيدو مفاعلة وزنك وحكيبها نعم، دالبضة بمعنى وحويا أذيبه inaad waxii aad taabatid taabashada aad taabatayna baycuu ku waajibo isla markaana wixii aada baarbaarin ooda iska fiirin oo dee aada rogrogin oo raqaali aada ku noqon laakiin saad u taabato baycu waajibay munaabadaduna waxaa weeyaan qofku inuu kuusoo tuuro keli ah waxaa weeyaan maradii uu kuusoo tuuro oo laba maraad kale iibsanaysa isku bedelinaysen tiin baa u tuurta adna taalin buu kuusoo tuuray midbaa u tuurtay isna mid buu kuusoo tuuray markaa kaliya tuuritaanka isku tuurtay mooyaane laakiin anu balans ka fiiriyo anna ka fiiriyo ayna meeshii oolin taas aan marka dhiba قال آه، وبي وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه nabigu sallallahu alayhi wasallam munaasabada oo taabashada ah iyo wal munaabadati tuurtaanku nabigu nahay sallallahu alayhi wasallam qaal maaligu wuxuu waa kan tafsiirku yahay wal munaamasatu munaamasaduna waxa weeyaan an yalmisa inuu taabto arrajul ninku afawba mara inuu taabto weeyaan walaa yanshuruhu una kala bixinin walaa yatabayyanuna cadayuna markaas walaa yatabayyanu una hubsaninuna cadaysanin ma fi waxa dhaxdiisa ku sugan aw yabtaahu aw yabtaahu u iibsado leelan habeen walaa yaclamuna ogeen ma fi waxa ku sugan inay kala go tahay inay guban tahay inay si alla si ay tahay inay leeg tahay inay ka yar tahay inay mid waxa dirac <laughs> yahay inuu qamiis yahay inuu ma wax alla wuxuu yahay ala kala gelin markaa madow ay tahay waa yahay wal munaabadatuna an yanbidha rajul ninku waa inuu tuuro ila rajul ninka kala uu tuuro thawbahu maradiisa wa yanbidha al-aakhir al-aakhir ka kala uu soo tuuro ila xaqiisa thawbahu maradiisa yaani markaad kala iibsatiin kadib hadaas ku tuurtiin laga hadlayay laakiin bay'u wuxuu ku waajibayaa soo tuuriyo soo tuuran ay noqoto aad adigu iska eegin kana una iska eegin waayahay allahuma salamu alaykum lan calaa gayri ta'amulin fiirsi la'aan oo minhuma xaggoo ka ahatay iyagoon u fiirsanin wixii calaa gayri ta'amulin iyagoon iska fiirin calaa gayri ta'amulin fiirin aan oo minhumaa xaggooda ka ahatay wayaquulu wuu dhahayaa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda kamid mid ah haadaa bi haadaa kani kan dhigma isku dhigma laga yaabaayo kana diracba uu yahay kana qamiis uu yahay nasallahu salaamatu alaafi fa hada kana alladhi ki weeyaan na nuhiya la diiday anu xaqiisa oo min munaamasati wal munaabadati a in soo bayaaniyo waayahay qaala raximah llahu tacaala qaala maalig wuxuu fi saaji saajka almudraji ee la geliyo fii jiraabihi kiishkiisa fii jiraabihi saajow maxaa tahay saajka waa daylasaanka cagaaran dhaylasaankaas culimadu waxayna dhihi jireen markay laqmaynayaan waa dhambaloollada bay dhihi jireen dhambaloolla la yidhaha bay dhihi jireen saa <laughs> darteed ma maqasheen xadaana abu daawud adayaalis ma maqasheen dharka dayaalisadu iibin jireen markaa dayaalisaasa loo yidhahaa marka daylasaan waxayna dhihi jireen markaas waxaa weyaan waa dhambaloolladay dhihi jireen markaa dhambaloollada ayay dhihi jireen ها اللهم استعان عليتنا culimada qayb ka mid waxay yiraahdeen saaska waxa la yiraahaa marasuuf ka samaysan baa la yiraahaa marasuuf ka samaysan waaye alfaadan deedinku waa iska soo xaadiraysiin waxa u baahan yihiin in maanta dhan la raadiyo baahan yihiin waxa weeyaan macnahooga la raadiyo maanta dhan la raadiyo laga yaabo kutubta qaraabka laga raadiyo ay u baahan yihiin mar walba اللهم صدقت المرخص حوية مرخو قفكم موطأ آخر السنة لازم وإنه هلا كتابك الله يقانه الاقتضاب من غريب موطي إمام مالك على الأبواب الفقهية انس قال مالك وحوري في الساجي مرض الصوف كسميسا أما منبل الله عقارا أو في المدج اللي في جرابه ها بعض شيوخنا وحيد هجرين ما يسعى مركز حويا النبي صلى الله عليه وسلم آه، وحويا وحج على مركز عقارا بجعله وأي أهل جنها ayaa markaas waxa weeyaan dharkoodu cagaaran yahay bay dhihi marka anu ma arag xadiis sheegayo laakiin sabictu eh, min bacdi shuyuukhina aan soconno <laughs> bacdahum baan ka wuxuu ihi fi saajka almudraji ee eh, markaas waxaan la geliyey saajku waa marada marka ka samaysan suufka ama dhambaloolada cagaaran <laughs> waaya fi jiraabi kiishkiisa la geliyey aw ithawbi marada aw ee eh, markaas waxa weeyaan qibdi loo nisbeeyey he waa dhar markaas waxa weeyaan meesha qibdi loo nisbeeyey waa qibdi asalka waxa weeyaan nasaarada masar digrid baa leedahay nasaara misr baa leedahay markaas waxa weeyaan qibdiga iyaga horta asalku kuwaas leedahay waa marada marka almudraji la galiyo fi tayihi weelkiisa la galiyo fi tayihi weelkiisa ay fi wi'aahi iska dhahay weelkiisa la galiyo xaj innahu la yajusu ma banaano bay'uhuma iibkoogu banaano xataa yunshara ilaa markaas waxa weeyaan la kala bixiyo saadkana ka soo saar kiishka yaa naradan <laughs> markaa qibdhigaana waxaad ka soo saartaa waxaa weeyaan weelkay ku jirto sida dalta khamiis daad iibsanaysa iska soo qaadana kala saar bal horta diraca kala saar hawlaha dhan kala saar wax dhan bal fiili iska tijaabi allahumma salaamu alaykum ila wax la isku ogyahay inuu ciil keeno mooyaane calaan ma keeno hadhow haddaad wax isku ogaatiin ama isku ogaatiin wuxuu waan soo celinayaa dee ninku hadduu doonaa kaba qoomoodo qofkii laakiin dee wixii markaa kuma canaanan karo adna kuma canaanan karto wixii waa isku ogtiin xaaji waayahay orod waayeelo inta lagu arkayn xataa yunshara ilaa la kala bixiyo markaa wayundara la fiiriyo ilaa maashay la fiiriyo fii ajwaafihimaa gudahoa ku sugantay في أجواشهما قدهوغتي وذلك كاسنا وحويا أن بيعهما إيبكوغو من بيع الغرب وكمديها بيع كذب وكمديها وهو من الملامصة ملامصة وكمديها duuduubka aan ku qaado sida aan ku qaado hadii lagu yidhaaho waa nooc min mulaamasa un he mulaamasada nabigeena nahiyey sala allahu alay wasalam qaala maalik wuxuu yidhi raximah allahu tacaala wuxuu yidhi wa baycu lacdaani wa baycu lacdaani waxyaalaha isku dhigma iibintoodu cala albarnaamiji warqadahana lagu iibiyo <laughs> mukhaalifu khilaafsan yahay libayci saaji الساجي ساجك بيعيسه وخلافسن yahay في diraabi kiiskiisa ku sugan wa thawb maradana uu khilaafsan yahay fi qiyihi ku sugan waxa weelkiisi wama ashbaha dhalika wixii shabaha wama wama ashbaha dhalika wixii shabaha faraq faraq waxa kala geeyay bayna dhalika kaas الامر امرك المعمول لو عمل فلي به امرك iyo ومعرفه ذلك ka aqoonta la yaqaanay ومعرفه ذلك ka aqoonta la sii yaqaanay kee waa marka bay'ul a'dal macna in la yaqaanay fi sudur الناس dadka awalkoogii iyo wama maba wixii tagay oo min amal maadina dadkii tagay amalkoogii kamid aha fi dhaxdiisa ay ka shaqeyn jireen وانه لم يزل كمون زول وانه بيع البيع على البرنامج وانه ضمير halkaas loo celin كلم يزل كمون زول من بيوع الناس dadka biyuucdooda inuu kamid yahay الجائزة ee banaan watijaarati iyo ganacsiga baynahum dhexdooda waxaa weyaan ee banaan allatii taasoo laa yaruuna inuba arkaynba bihaa iyada ba-san wax dhibaato ah liana bayca alacdaai waxyaalaha waxawey acdaasha isku dhigmoo la iibiyo cala albarnaamiji warqadana lagu iibiyo warqadda waxataan sheegi doonaa calaa hayri nashrin waayahay iyadoo la kala bixin laa yuraadu bihi algarar kada loolama jeedo walayse mana ahaanin yushbihu kii shabahaya almulaamasata mulaamasada horta baabul bay'i calal barnaamiji waa baab inoo soo socda laakiin bal haddaynu kasii hor dhacno ba waxaa la yidhaha asalkiisa horta alacdaal waa jamcu cidlin cidligana waxaa la yidhaahaa wixii isku dhigma la yidhaahaa waxyaalaha isku dhigma isleeg ayaa cidliga la yidhaahaa sidiisaba allahuma mustacaan cidliga asalkiisana luuqada waxaa laga keenay awrka labadiisa dhinac labada gabdabood markii lagu raro ayaa cidli la yidhaahaayo awrku ha isku dheelitirnaama maqashaad weliga waa sidaa macnaheedu markaa waa la isku dheelitirayaa weeyaan marka labadan shay way isleeyihiin macnaha waa sidaa intaa markaa garanta marka allahuma stacaan markii dambe markaa barnaamij hadda muxuu yahay waynoo soo socdaa kolley waxaa la yidhaahaa marka waa warqada markaas waxaa weeyaan alwaraqatu horta sideedaba lafdiga barnaamij waa lafdun farisiy mucrab lafdi asalkiisu farisi buu ahaa luqada carabiga kamid ma ahayn waa la carabeeyey waagii dambe dib baa loo carbiyey alcarabatu alcarba iyo alcarabatu almustacraba maqasheen carabtii dib laga carbiyey iyo tii carabta asalka iska ahayd waaye allahuma mustacaan calayhi tulan waraqatu almaktuuba marka waxaa yidhaha alwaraqatu almaktuubu fiihaa maa fi lcidli barnaamijku waxaa weeyaan waxa shaybaa marka weel baa lagu soo ridayaa shayga shaygaa marka lagu soo rido warqad baa lasoo raacinaya warqadaa waxa ku qoran dusha kaga qoran shaygaa tilmaantiisa qaabkuu eegyahay noocuu yahay intuu leegyahay qiimadiisa waxay tahay yaa dushan kaga qoran adigii marka uma baahno shaygii inaad kala furfurtee waxaad u baahan tahay keli-a ah inaad warqadan akhrido sumada fahmin warqadan inaad akhrido waayo tilmaantiisa o dhan halkan ku qoran tahay waa sidaas waayo una inoo iman doonaa baabu bayci muraabaxati bayci muraabaxaduu baab yahay muraabaxi maxaa tahay marka muraabaxa waa waa masder asalkeedu horta luuqada carabiga waa masder istilaaxaana waxay noqonaysaa baycu silcati markii la tacriifinayo laba siyaabood baa la tacriifiyaa mar waxaa la tacriifiyaa markaas waxaa weeyaan تعريف للنوع يا تعريف للحقيقة تعريف للنوع بلغت عن تعريف النوع قلنا يا بيع السلعة بثمن الذي اشتراها به وزيادة الربح معلوم بها ربح معلوم لهما ها بيع مرابحة وبيع يسكر له مركة رابحة يرابح مرابحة ومستر haddaba markaas waxa weeyaan muraabaxat almasjid ha noqote eh, waxaa la yidhaahaa markii nooca ay tahay baycani noociisa marka la taariifinayo waxaa la yidhaahaa alaabbaad iibinaysaa alaabtana wax lagaa soo siiyey korayaal baa lagaa soo siiyey qof baanad ka iibinaysaa waxaanad ku tiri walaalow kun baan anigu soo siisay laakiin kun iyo laba boqol baan siinayaa alaabtaa ee siisan مرابحه المرقه ادو مخاد فايده بقول بات فايده دي سمعت فهمين مرابحه وانتاس ونوع نوع الى هذا تعريفنا نوع اي تعريفنا هذا ونوع وجه الاصطلاح بالاصل محل الى اي تعريف ابن رفعه منك اللي و هو كتعريفي وبيع وبيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه تقدمه غير اللازم مساواته له بالاله wuxuu yidhi bayc baa la iibinayaa lacagtiisuna waxay ka dhalanaysaa waxa weeyaan bayc hore lacagtiisa ka dhalanaysaa oo hore usii hormaray laasimna maaha musaa inay sinaadaan bayca hore usii maruu sheegaya waa alaabta markaad u soo iibsanaysa weeyaan labadan boqol ee zaa'idka waxay marka ka dhasheen baycii hore soo iibisay kunkiiba ka dhasheen kunkay ka dhasheen sooma aduu luuqaan waxay noqonaysaa shay markaad iibiso soo wax kama macaashaysid waxaad ka macaashtay muxuu ka dhashay marka raasimaalkiibuu ka dhashay soo maa waa intaa keliya warmaa la fahmay wax aan soconno waaye xaskafi oo xanafiyada isagoo ka mid a fi durq lmukhtaar wuxuu yidhi xaskafi liisa la maahay mutacasib ahaa raxmatullahi tacala caleyh tacasib ahaa ninkii yidhi buu ahaa waxa weeyaan low ana lii waxa weeyaan quwa لا أخذت من الشافعية الجزية هذا الأول إلا الشافعية قيود ما قال لها وغاية من غير نحوها أجيبها أنسى عنه أنك يجب فلعنة ربنا, ربنا أعداب الغمري على من رد قول أبي حنيفة لك دواء وغاية لعنة ربنا يا حكو العضو إنت قروا أحدوك تالى لعنة لك حكو العضو وحاول ينقفك مرقص حضرك أبو حنيفة ديدة الهدية وغاية allahu mustacaan rasuul baaba ina gaarsiiyeen muddaade waayo dee risaalo in loo soo dhiibaa ayay gaarsiiyeen marka ayaad moodaysaa waayo de waxay la gaadha marka dambe inay idhaaheen nabillaahi ciise madabka xanafiyadu haysa <laughs> ma dhihi karaan moogtahay nebi maxamed madabka xanafiyadu haysa moogtahay way ku gaaloobayaan <laughs> ma dhehayaan meegaa dhihi karaa <laughs> nabillaahi ciise madabka xanafiyadu haysa maleeyihin way kharibmeen tacasubku waa cajiib moogtahay marka waaye إله اللهم استعاموا عليه تقولها مركا حسك في سقو حول المرابحة شرعا وبيع ما من لكم من العروض وحيو ملك السنة إنو إيبيا ويان مركو إيبيانا لعقنا يراضوا كدر صبو وهو إيبين أيوه اللهم استعان ولذلك ابن روسي القرطبي المالك بيسقو حلية بداية المستيد ونهاية المقتصد حلية أجمع الجمهور أهل العلم وحكو إجماعين على ان البيع الصنفاني بيع ولا نوع مصاومه ومرابحه بيع المصاومه هي بيع المرابحه ويان بيع المرابحنا waa inuu baayicu mushtariga u sheega lacagtii laga soo siiyey kadibna uu shardiyo inuu inugu daro faa'iida waxay taas ku qasaan hadda qoliyo ambaarjiin taasi waxay ku qasaan waxay yidhaahaan waxay ku qasaan hadda markaas waxaa weeyaan yacni waxaa jira hadda xafiisyo loo furtay iyo meelo loo furtay horta deyn la bixiyo waxaa la leeyahay markaas waxaa weyaan islaan yahay sideedaa kun qaado sideedaa kunna sanad ku bixi bishiina waxaad keentaa toddoba boqol iyo labaiyo soddon riyaal toddoba boqol iyo labaiyo soddon ku dhufo labaiyo toban waa imise dee waa sideed طبعاً بقلي يسجيتنا يا فريا محال سائدة مرخ إسلام دي اللي يسجيتنا ثم الله ما هي طبعاً بقلي يسجيتنا يا فريا البسائدة صمع انت المرخ حقيقة تبيت وارغوة تنفل دي وارغوة حرام ويان وحيكويرا هين المرخة وحاوية هل كان مرخي مرخي مباطتك وحيكويرا وابيع مرابحة ليلها كذابين دينت الله قلوا عليه ويان ألف مرغة واي واي marka waa arintaas waa xaraam in badan arintaas waan ka hadlay in badanna waan ka hadlay masaajidan waan ka baraarujiyay waqtiga marka waqtigeedii marka arintaasi arin soconaysa maaha waa arin marka xaraam weeyaan ya allahumma salaamu alayhi tullah marka arintaas waayo kullu qardin jarqa manfacatan fa huwa riba saddex baa sheegaysaa toddoba qol iyo saddex faryaal haddaad riyaal u shardido kun qareer baan ku habeeyey lakin riyaal igu sardi maalkaad keenayso xanti aan siisay xaaraam weeyaan xanti waxaas kama soconaya allahu mustacaan yaa xaaji ha lacag laakiin aan haysin waxa ugu لكن قفك إن سيدا الدعاء هم محفوظ دريا هو حيرنا حكم ليه ده maxaa ku دي أنا dee شد ما ku shardimay ducaawun ku soo dan ducaaw ma jeeda dadku dadku dhicay wuxuu jeedaa waa wuxuu bay'an banaynaya وحكم لكل عامل بالنيات وسيد على المحتال باب حيلته فإنه الأعمال بالنيات كما أعطى في خبر الثقات وحرم قص اقدر معه أنسى عنه وحيلة ضيق qaarkood waxay dhahayaan intaan dadka lacagta amaahino maalan waxaad ku qabanaysaa aan dhahaynaa bay yidhaaheen ila nimanka dheer baan dhex martay waxaan ku dhahaynaa bay yidhaaheen dadkan war maxaad soo iibinaysaa arig imisa neef toban neef tobanka neef qiimihiisa noo sheeg waa minkun maalan minkunkaa marka waa yahay markaad waxa weeyaan soo iibiso tobankii kun hooyo faa'iidada kaaga soo baxda intaa naga sii waa isla iyadii on biyo ismarin <laughs> lafteedii weeyaan faa'iidadan aad qof ka qaadanaysa aad umaada faa'iidina isagaa faa'iidey maxaad u qaadanaysaa waa lacagta lama hayso darteed ilaa ariga midaan wada lahayn <laughs> waa isla iyadii on biyo ismarin waa xaaraamkeeda lagu soo gabaanahayn eegana wadaada koofiyada waaweyn baa u furtay meelo هداهم الله ilaa soonoon waay adduunyada meel kasta ay kula gali adduunyadu meel walba ay kula gali saad u leedahay in rabta qaliin waad ka soo noqon doontaa <laughs> اللهم السلام عليه تقلان اه عجيب ها قبل ما بدل كويري احنا فرقا صحاوية adigan maadiga sidaa ugu dadaalaye riyaad in un diinta ilaahay ku dadaashid baan kuidhi maxaa ku dhacay in un diinta ilaahay maad bal waqtigu siisid baan kuidhi adiga maadiga afar labaatan qasaa siiye waxay ugu tidhi ee waxaan samaynaynaa markaas waxaa weeyaan maadiga maadi ahaan u barnay diin ahaan baan u barnayaayo markaa waxaa weeyaan diintan wax ku qaaban baytan markaa oo see baran baan ku yidhi markaa <laughs> bal tacliifi waxaan samayn bay tidhi <laughs> tusaalaha siisa waa la siyaabay la hadda waa iyo iska khayrdoon baa heeday canjaladaha <laughs> shiidayga iyo kuwaas oo kale ayaa soo iibin bay ku leedahay bilaash waan dadka ku siino sidaasaan markaan shaqo helay ku leedahay <laughs> halkay taagan tahay qoftan u fiirso fikir xumadeeda waxay ka fikirayso halka ka fikirayso way markaas aan waayee diintaadoo dhan macanjalad siidhiyaa siisan diintaada gebigeediiba macallinada cd-aad ka haysaa allahuma mustacaan waxaan ka wadaa waxaa xaygelayaa yani xeeladda wuxuu isku dayay qofku baadilku ku jiro inuu daliil sii raadiyo soo ma ogid waa jaani murakaba aanu ka soconno قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالي قائم marka xaaskafii oo kale isagu saasuu yiri rahimahu allah ta'ala bay'u murabaha waa inuu qofkii sida aad samayso weeyaan buu leeyahay markaas bay'u murabaha kaas la yiraahdo uu leeyahay marka rahimahu allah ta'ala waayahay bay'u musawamana waa inuu qofkii wax kala iibsatintii midna marka kale wuxuu shardiyaa laakiin wad kala iibsanaysaa uu sheegi waa subadan leeyahay labadii sheeg ah allahumma salli alayhi wa sallam وحدثني يحيى عن قال مالك وحر الامر امر كان مسلم لو كلسن يحيى عليه دوشيس عندنا نغاغتيدا في البز دركو يشتريه رجل لنكو يبسني ببلد وطن ثم يقدم لي به سي بلد اخر وطن كبا فيبيعه يبني مرابحه فايدان انه لا يحسب فيكم حسابنا اجل السماسره بالالياش وحويا وجودودو كما حسابنا ولا أجل ولا ولا اجر طيب ولا اجر طيب سبحان waxaan ويلك لو سو قاده اجر ليس مرخص wala shadi oo adiga macnaa dilaalka markaad waxaan weeyaan qofkan ka iibinayso dilaalka kuma xisaabinaysid wala nafaqata marka kharashkana kuma xisaabinaysid wala kiraa baytin guri marka kiraana kuma xisaabinaysid marka waayo dakrada qofkan iska bixinaya ka iibinay فأما كراء البزي درخ إن لسو في حملان قادي تانقيسة فإنه يحسب ولغو حساب في أصل الثمن لعك اصل كيدا ولا يحسب فيه ربح فائده لو حساب مايو إلا أن يعلم إنه إن لو قيس إلا أن يعلم البايع بايعون وقيسيم ويانا من يصاومه قفل لغو بذلك كل إدمانتي فإن ربحوا هذا مرقى ربحيان فائديان على ذلك كل إدمانتي بعد العلم بينته هذا كذب فلا بأس به وحده واتاكم أسونه قال مالك وحوري فأما القصارته فاما القصاره شيء waxa weeye فاما القصاره قصاره قصاره waxa la yiraahdaa dharka markaas waxa weeyaan meelitaankiisa ama markaas waxa weeyaan adigu markaa kaabadeyntiisa kaabadan waa la yiraahdaa فاما القصاره كاويده iyo wal khiyaadatu toltaanka iyo sibaaqu ranjiinta wama ashbaha dhalika wixii shabaafo bimazilati albazzi markan buu la mid yahayba oo qofkii macnaha xagga hore markuu ka hadiyo sheekh raximahullah ta'ala wuxuu leeyahay shay hadii qofka aad ka iibinayso uguma xisaabinaysid buu leeyahay dilaalka uguma xisaabinaysid ee dilaalka ala iska bixinaya macnaha marka maalan dilaalku waa konton riyaal shaygana waxaad rabtaa qofka inaad ka siisa kun iyo laba boqol oo labada boqol saarato kontonka ugu dari maysid saas buu leeyahay macnaha sheekhu raximah allahu tacaala dilaalka ugu dari dilaalka adaa adaa adaa isku xisaabinaya laakiin isaga kulka faayida aad ka qaadanayso uguma dari maysid buu leeyahay macnaha waayo allahum sacantaas buu leeyahay markaa iyo shayga weelkiisa toona oo weelkan aan ku soo qaaday weelkana iga iibi ma banaana iyadana allahumma salaamu alayhi tuqlan waxa kala eh, wala shadi shadiguna markaas waxa weeyaan isna waa adkeynta waa waa markii la soo rarayay gaariga markaas soo rarayay macna xamaalkii aan ku soo saaray iyadana waan kugu xisaabin meesha ma taalo xamaalkaada iska bixinay adiga soo saaray gaariga baayaca waayahay wana nafaqata kharashka kharashkuna waxa weeyaan markaan alaabtan anigu wadwaday intaan anu gacanta ku haya haddaan baayici ahay kharashkiiga galin aan ku xisaabma taala meesha walaa kiraa bayt guribay yaaleen intaada ii iman guriga kiradiisa ku diriyana ma taalo waayo aday guriga adaa kiraysanayay aday alaabtaada ahayd markaa ninkan uma darisid eh, laakiin haddii gaadhiga kiradiisa aad qofka ugu darto de alaabta lacagta markaa ka siisanaysa asalka ra'sumaalka ugu xisaabinay maadaama gaadhi soo saarta kira ah. saas weeyaan taas isaga dalkiina u soo saartay waay allahum musta'an laakiin hadda dalkii waan soo kaabiriyay waan soo laalaabay iyo marka waan soo taray waan soo dhinjiyay huwa min jumlati thiyab ar-rajul soma kaabaduna waayo qofku marka horeba dee dhar wuxuu ka iibsan lahaa fiican marka marka waa min jumlati tahsiin athiyab marka adaa marka waxa weeye lacagta aday marka ku xisaabsan tahay ku xisaabsan qofka mushtariga وما أشبه ذا فهو بمنزلة البز قلق يقول لمديها يحسب في الربح فائدة ولا حساب كما يحسب سين الوحسن في البز قلقة فإن باع عديب يا البز قلقة ولم يبيئ أنه عضين شيئا شيئا مما كمدة سميته من عاوي إنه لا يحسب الوحسن له سيفيه لحديث الربح وحائده فإن فات البز دركي هدي وتغ فإن كرا فإن الكرا كرا يحسبوا على حساب ولا يحسبوا عليه ربح وح فإذا على حساب ما يو فإن لم يفت البز دركي هدونتين فالبيع يمكن مفسوخ بينهما مثل خلاف الصخنية دحدودا إلا أن يتراضيا إن الغالي يكون غلام ويانا على شيء شيء مما كي يجوز بنان بينهما دحدودا مرقا qaala maalik wuxuu yidhi raxima allahu tacala fi rajul nin oo yashtari lmataaca alaab iibsanaya bidahabi dahab buu ku iibsanayaa oo bilwariqi ama fido oo fidi iyo dahab baad bixisay alaabna waa qaadanaysaa wasarfu sarifkuna yowma ishtaraahu maalinkuu soo iibsaday casharatu daraahim tobankii dinahanba bidinaarin hal dinaar ba u dhigan maan fayaqdamu bihi wuu la galay alaabtii beledan wadan kale fayabiicuhu markaasuu iibiye allahuma salaamu calaykum fayaqdamu wuu la galay markaa bihi alaabtii beledan wadan kale markaas uu iibiyo ha allahumma salaamu alaykum فيقدم ولقل مرخى به ألابتي بلدا ودن كله أو فيبيعه مرخى ويبنيه مرابحة فائدة أهان وفائدة خطر سنية أو يبيعه ويبنيه حيث اشتراه ليش مرخى سبحانه يكسر يبسل مرخى مرابحة فائدة على صرف ذلك اليوم صرفكم مالك صرف فيسا الذي مالك باعه سويبسل ألابته فيه مالك دحديث مرقى فإنه إن كان هدويه ابتاعه كي سويبسلي بالدراهم الشلمه وباعه بالدنانير دنانيرنا وكسو بدراهم وافضه ويان وباعه بالدنانير دنانيرنا وكيبيه او ابتاعه بالدنانير دنانير بو كسو iibsaday wabaaca wuxuu ku sii iibinayaa bidaraahima daraahim wa kaana mataac walaabtuna waxay ahaatay lam yafutan tagino nin kala qacantiisa wali meena gelin qacantiisa ku sii jirta falmubtaacu qofka mushtarigi bil khiyaar khiyaar buu ku sugan yahay in shaa hadu doona akhadahu qaadan wa in shaa hadu doona taraku iska tagi fa in faatal mataac walaabta haday tagto oo nin kala qacantiisa gasho kaan mushtari mushtariga waxa uu ahaaday bisawan lacagti alladhi lacagtaaso ibtaacu ku soo iibsaday bihima bihi markaas waxa way alaabtan albaa'icu marka ibtaacu kaga iibiyo bihi isaga albaa'icu baa'icu wa yuhsabu lil baa'ici baa'ica waa lagu xisaabin arqibxu faa'idada cala mashtaraahu wuxuu ku soo iibsaday bihi isaga cala ma rabaxa wal mubtaac wixii uu marka u qibxiyay ee uu faa'iideeyay marka qofka mubtaacihi yacni meesha wuxuu ka hadlayaa sheekh raximahullahu tacaala qofku haddii uu markaas waxa weeyaan alaab iibiyo markaa araabuu soo iibsaday dahabbuuna markaas waxa weeyaan ayuu markaas waxa weeye ku iibiyey ama fido laakiin dahabka iyo fidada marka maalinkaas uu soo iibsanayo markaa sarafku wuxuu taagnaa markaa tobankii dirham iyo hal diinaar baa laysku sarrifaya markaa arrinta noocaas oo dee kadibna beled kale iyo waddan kale oo alaabtii geeyey alaabtii uu iibiyey markaa muraabixiyo faa'iido inuu ku dalsaduu rabaa kadib markaas waxaa weeyaan sarifkan hadda uu ku jiro markaas maalinkan hadda uu joogay alaabta sii iibinayo sarifkeeda iyo maalinkii uu isagu soo iibsaday alaabta ayaa sarifkeedu wuxuga iskhilaafsan yahay markaa oo haddii maalan uu ku soo iibsaday dirham oo danaaniir iyo dahab uu ku iibinayo ama oo alaabtu marka hore isagu dirham buu fiduu ku soo iibsaday kadibna hadda wuxuu rabaa dahab inuu ku sii iibiyo ama markii hore uu dahab ku soo iibsaday dirham iyo fidda hadda ku iibiyo rabaa waxa sarifkiina markaa uu iskhilaafsan yahay labaanu kala qaadaynaa alaabta hadduu iibiyo cid kala siiyey dee markaas waxaa weeyaan isagu markaa waxaan mushtarigii lacagtii ayuu markaa dib ugu noqonayaa qofkii uu ka iibsaday markaa ayuu dib ugu noqonaya markaa ee uu ka iibiyey macnaha isaga alaabta uu qacanta u geliyey ayuu dib ugu noqonaya markaa laakiin haddii uu alaabtii meeshii taallo oo weli aan la iibin khiyaar buu leeyahay hadduu doono intaasu ku qaadan hadduu doonana markaa ii celi buu dhahayaa ninkoo dib ugu soo noqonayaa qaala maalta nagu jawaab